بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed aynu kaga waramaynay taariikh nololeedkii khaalid ibnulwaliid almakhzuumiy sayfullahi almasluul khaalid ibnulwaliid oo ahaa reer bani makhzuum ahaana sayftii allah ee galka la-ayd walaalayaal xalqadantii ku horreysay waxaanu kaga soo waramnay khaalid ibnulwaliid oo markaa wajahay ninkii isaguna nebinimada iska sheegan jiray ee la dhihi jiray duleyxa al asadiy suleex al asadiya waa laga adkaaday oo waa kii firdhaday ee aynu ka warramaynay insha allahu tacaala xalqadanna waxaynu kaga warrami doonaa dadyow kale oo iyaguna nebinimo iska sheegtay oo qabaa'iladii ridoobay madaxda u ahaa qabaa'iladii walaalayaal reer bani tamiim la dhihi jiray sida carabta kale oo kale ay iyagana qabiilo fara badanoo ama qolo badanoo iyaga ka mid ahi ay diintii ka laabteen oo ay ridoobeen walciyaadu billah qolyo kaleo iyagu ka midana markaa diintii ay ku sugmeen qolyo kalena ay xayirmeeno oo ay isweydiiyeen taloo dhankeebad ku biirtaan iyagoo xaaladooda ay saa tahay reer bani tamiim ayaa waxaa u timi gabadh la dhaho magaceeda sajaax bintulxaaris ibnu suwayd gabadh la dhaho oo kasoo jeeda qabaa'ilka reer taqliib kasoo jeeda waxayna gabadhani ahayd asalkeedu gabadh kiristaana ama nasaaro ama masiixiyad carabtii masiixiyowday ahayd waxayna sheegatay kaaga daranbe nebiyad gabadh nebiyad sheeganaysa walciyaadu bilaahi rabbilcaalamiin cid walba markaa xilliga nebiyaha iska sheegato gabadhanina walaalayaal ciidan ka mida qoomkeedii ama qabiilkeedii reer taqlib ayay soo urursatay iyo sidoo kale ciddii kale soo raacaysay waxayna go-aansatay inay weerar ku qaado magaalada madiina iyo khaliifkii rasuulka ilaahay abibakar asidiiq radi allahu canh waxay soo martay qabaa'ilkan reer bani tamiim reer bani tamiim waxaa ka mid a madaxdoodii ninkii la dhihi jiray maalik ibnu nuweyra oo aynu iyo sheekadiisa hadhow aynu ka warrami doono iyo sidoo kale madaxdii kale waxay go-aansadeen inay soo dhoweeyaan nebiyadan cusub ee sajaax la dhaho walciyaadu billah sajaax markaa waxay u soo bandhigtay in lagu weerar lagu qaado carabta oo dhan waxay weydiiyeen nebiyadoodii walciyaadu ay nebiyaday xaggeebaynu weerar ku qaadnaan ugu horraysiinaa waxay fartay iyadoo hadallo markaa sajci ah ku hadlaysa yacnii hadalla erayada ugu dambeeya ama xuruufta ugu dambeeya isku mid tahay ku hadlayso ayaa waxay tidhi waxaynu weerar ku qaadaynaa alyamaama meesha uu joogo ninka la dhahdo musaylama alkadaab musaylama ibnu xabiib alkadaab ninka la dhahdo oo isaguna nebinimo sheegan jiray walciyaadu billah oo soo baxay weliba xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo deganaa deegaankan alyamaama loo yaqaano isaga iyo qabiilkiisii reer bani xaniifa ayay tidi weerarin ku qaadno alyamaamana waa gobol iminka sacuudiga ku yaala waa gobolka nejdi gaar ahaana magaalada riyaad ee caasimada sacuudiga aagaas mandiqad ku taalay ayay ahayd oo yamaama loo yeedhi jiray waxaana ka tilin jiray ninkan musaylama la dhaho oo warkiisu aynu ka warrami doono insha allah waxay tidhi ninkaasina weerar ku qaadayna musaylama markii uu maqlay in gabadhiisa jax la dhihi jiray in ay weerar kusoo qaadayso iyada iyo ciidankeedii ayaa wuxuu cabsi baa gashay sababta ku kalifta cabsiduna waxay ahayd markii hore wuxuu ku mashquulsanaa laba ciidan oo abubakar radiallahu canhu uu soo diray si marka ay u kala dhex galaan labadaa ciidan waxaa kala hogaaminaya cikram ibn abijahl iyo tamaam ibn athil labadii ciidan waxaa abubakar uu soo diray inay kala dhex galaan qabailada carbeed iyo musaylamat alkadaab in yani qabailo kale oo yani taageeraya in ay ku biiraan looma darin markaa inay la dagaalamaan waana inoo soo socotaa insha allahu tacaala wixii dhacay isagoo arrintaa ku mashquulsan ayaa haddana ciidankan kale gabadha sajaax la dhahaana ay markaa ay kusoo biireen dabadeedna ninka cabsi baa gashay wuxuu doonay inuu gabadhii sajaax la dhaho markaa in uu heshiis uu dhex dhaco oo uu heshiis markaa uu la galo dabadeedna warqad buu u qora wuxuu leeyahay dhulka kala barhow barh baan ku siinaya ninkana arrintiisu waxay ahayd muuse lama la dhaho nebinimu sheegan jiray marka xilligii nebigu uu noola aakhirkiisii ayuu soo baxay dabadeedna warqad buu qoray rasuulka uu leeyahay min musaylamata rasuulillah ilaa muxamed rasuulillah ayuu qoray wuxuu qoray waa warqad ka timi musaylamo rasuul alla ah iyo moxamed oo rasuul alla ah markii hore wuu rumaysnaa musaylama inuu nebigu uu yahay rasuul ilaahay laakiin wuxuu leeyahay aniguna rasuul baan ahay walciidu bilahi rabbi markaasuu weliba wuxuu ku qoray warqadiisii dhulka kala badho badh halayno kala badho maxamed adiguna qayb qaada ana aan qayb qaato warqasaasa buu soo qoray nebigu acuudu billaahi intuu dhanka kale u rogay ayuu wuxuu ku qoray min muxamedina rasuuliillah ilaa musaylamat alkadaab waxay ka timi moxamed oo ah rasuulki ilaahay waxayna ku socotaa musaylama oo beenaale ah markaasi wuxuu ku qoray aayaddii qur-aanka ahayd ina alarda lilahi yuuriuha man yashaa dhulka ilaahay baa iskale cidi doonana uu dhexal siiya dabadeedna wuxuu yidhi badh kala badhkii aan markii hore reer quraysheed u ogolaa ayaan sajaaxay ku siinaya ayaan sajaaxay ku siinayaa dabadeedna waxay ogolaatay inuu la kulmo ninkii musaylama uu soo baxay isagiyo labaatan nin oo kale khaymo meel yaroo taandha'a bay ku kulmeen subxaan allah deetana wuxuu usoo bandhigay inuu dhulka kala badho badh uu siinayo way aqbashay markaa gabadhii sajaax la dhihi jiray dabadeedna waxay weydiisay waxay ku tidhi musaylama adigan adigu nebinimada sheegtee may musaylama markii hore weydiiye wuxuu ku ihi sajaaxay adigu adiga nebiyad nebiyadda sheegtay inaad nebiyadaa tahe maxaa lagu waxyoodaa markaasay tiri ooma dumarkaa la horweydiiyaa wax adigu ii waran bay ku tidhahdaa nin ebel adigubu adiga nebinimada sheegtay maxaa lagu waxyooda kolkaa wuxuu ku hadlay hadalla sajciya carabtuna sajciga markii horeba way taqaano waa kuwa ku gabyi jiray hadallo xuruufta ugu dambaysa isku mid yihiin markaasuu wuxuu lahaa samic allahu samic samic allahu samic wa acamahu yani bilkhayri damic waxya saasoo kale idaa damic kelmado xaruufahoodu ay isku mid mid yihiin oo u dambeeyo ayuu ku hadlo sajcisan oo macnaya yani sao fara badan aan samaynaynin subxaan allah walaalyaal sajcigaa faraha badanna gabayada markii la tirin jiray iyo baydadka iyo maansooyinka luuqada afka carabida intaanu islaamkuba imanin iyo quraanku aanku aanay soo degin kalimadaha saasoo kalea looga hadli jiray oo dadku waxa u yaqaaniin inay fasaaxo tahay balaaqo tahay aftahanimo ay tahay in kelimado erayo saasoo kale xuruuf iyo yorore ugu dambayso oo isku mid mid ah in ay macno samayn karto ama qofkii markaa yani sameeye abwaan loogu yeedhi jiray markuu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa mucjisooyinka qur-aanka waxaa ka mid a in qur-aanka kariimka ahi in aanu wada sajci ahayn xurufta aayadaha ugu dambaysa in aan isku mid ahayn haddana marka lagu dhawaaqayo wuxuu qofkii dhegihiisa u malaynayaa in xuruufta kelimaadkani ay tahay ugu dambaysa in iskuuda mid yihiin waa mucjiso lagu daray mucjiso waana arrinta ka yaabisay markaa nimankii carbeed ee qur-aanka subxaanallah allah meelna baanay ugu soo dhowaan karaynin ee ilaahayna uu ku cariyey bal car haddii aad awoodaan isu tago wax aayad la mida maaha aayad qur-aana keena wax aayad la mida bal la kaalay subxaan allah iyagu markaa waxay isku dayeen in aayado qur-aan ay samaystaan oo markaa waxyi been ay samaystaan iyo erayo sajciyo saas kale laakiin macno aan lahayn haddii lagu fasirana aada oo riwaayad ah oo maanta xitaa musaylama iyo ereyadiisii ay noqotay marka riwaayad iyo filimaan iyo wax lagu qosliyo khiyaal iyo fantasy imagination ay noqotay weeyaan hadalladii ninkaa laga hayo wixiibuu ku akhriyay gabadhiisa jaax ahayd markaase gabadhii waxay tidhi ashhadu annaka nebi waxaan qiraya inaad nebi tahay musaylamo ninkii musaylama uu farxo markaasuu ku yidhi waxaan kuusoo bandhigayaa inaan ku guursado subxaan allah inaan ku guursado ayaan kuusoo bandhigayaa buu wayna ka yeeshay markaa wuu guursaday ninka musaylamana walaalayaal waxaa ka mid a ah cajaayibkiisii in uu qabiilkiisa ama ciddii isaga taabicsaneyd uu u sharciyeeyey oo xeer uu uga dhigay walciyaadu billah in ninku hadii uu wiil uu dhalo wiil hadii aad dhashid dumarkao dhan xaaraan bay kaa noqonaya ilaa wiilkaasi ka dhinto marka wiilkaasi uu dhinto ayaa dumar kala guursanaysaa yacni waxyaalo lagu qoslo ayuu markaa sharci uu ka dhigi jiray iyo markaa walaalayaal uu ka dhigi jiray xeer ay dadku ku dhaqmaan walciyaadu billah musaylama walaalayaal gabadhii wuu guursaday deetana gabayo markaa ayuu meeshii ka tiriyey isaguna sajci maydhana oo intooda badani marka ay tahay maxay cay iyo aflagaado oo uu leeyahay anigaba waa lee waxyoodaa sidii moxamed markii ay sajaax weydiisay bal waatan lagu waxyooda wax noo sheeg wuxuu akhriyey kayfa facala rabuka bilxubla buu leeyahy akhraja minha nasmatan tasca erayo iyo kelimadooyin aad moodid in laga soo ammaanaystay qur-aanka oo uu ku daray xuruuf iyo kelimado kale aan macno lahayn qofku markaanu luuqadda afka carabida fahmaynin wuxuu isdhahayaa ninkani kelimadooyin waaweyn oo cajiiba buu ku hadlay laakiin marka lagu macneeyo waad quslaysa waad la yaabaysa wuxuu leeyahay ninkani ka waran rabbi wuxuu siiyey gabadhii uur uurkiina waxaa kasoo baxay ilmo soconaya macno male yacni qiimo male subxaana allah hadalla noocaasoo maydhana ayuu ku hadli jiray insha allahu tacaala xalqad dhan ayaan ugu talagalnay musaylama iyo arrinkiisi inaynu kaga warramno haddii alla ka dhigo calaa kulli xaal gabadhii sajaax la dhihi jiray iyaduna nebiyadda sheegan jirtay iyo ninkii musaylama walaalayaal way isguursadeen saddex maalmood ayay meel khaymo ah ku wada jireen iyagoo weliba gabayo cay iyo aflagaadiya dhaleecayn oo ka sheekaynaya jimaac iyo gogol iyo balaayo wax noocaasa ahrinayay dabadeedna way kala tageen gabadhiisa jaxba waxay ku noqotay qabiilkeedii reer taqlib markaase waxay ku dhaheen ninku meher maku soo siiyey markaase waxay tihi maya meher layma siin markaase waxay ku dhaheen ma adigoo kale ayaa meher lagu diidaya adigoo nebiyadabaaban meherkaagii la dafiraya waxay warqad warqadba usoo qortay iyo fariin ay leedahay meherkaygii baan rabaa musaylama nin ayuu u diray wuxuu ihi meherkaagu waxa weeye muxamed labadii salaadood salaadihii uu idin faray salaada subax iyo salaada cisho ayaan idinka saamaxay hala imanina acuudu billah meher buu ga dhigay salaadihii siduu ugu ciyaaraya u fiirso salaadii subax iyo salaada cisho waa laydinka saamaxay qolyo kale ay dheheen me wuxuu yidhi salaadahoo dhan uu maxamed la yimi o dhan baa laydinka saamaxay sidoo kale waxaan idin baneeyey furuuj lmu'minaat furuujta sidaad doontaan markaa ugu galgalo weeye walciyaadu billahi rabbi ayaa loo baneeyey furuujtii iyo xubnihii taranka laysu baneeyey walciyaadu billah sidoo kale wuxuu baneeyey shurbulkhamri cabitaanka khamriga waxoo dhan waxa weeye waa loo baneeyey waxaasoo u baneynayeyna waxay uu uga dhigay meher gabadhii nebiyadda sheegan jirtay walciyaadu billah ee sajaax la dhihi jiray walaalayaal gabadhii sajaax markii ay maqashay khaalid ibnu waliid sayfullahi almasluul oo aagan kusoo socda ayay ka oroday meeshii iyadiyo ciidankeedii kadib markii ay musaylama ay xoolo badanna ay ka qaadatay khaalid ibnu waliid walaalayaal waxaynu ka warabnay xalqadii hore inuu tuleyxata lasidi ninkii isaguna nbiyada nebinimada sheegan jiray inuu cagta mariyey isaga iyo ciddii kale qabaa'iladii kale isu soo uruursatay iyo gabadhii kale markii dambe ay isugu biyo shubteen kuwaasoo dhan khaalid radi allahu canhu uu ka adkaaday dabadeedna khaalid wuxuu arkay fursad iyo janis buu arkay nimankii reer bani tamiim ee markii ugu horreysay sajaax gabadha nebiyadda ahi ay u timi ayuu fursad iyo janis ka helay uu ku duuli karo dabcanna abibakr asidiiq madaxweynihii muslimiintu muu farin khaalid ibn waliid muu farin in uu qabto aaggan laakiin fursad iyo jaanis bu ayuu markiiba helay dabadeedna ciidamadii muslimiinta ayaa laba qaybood u kala qaybsamay waxay dhaheen qola waxay tidhi khaalidow aynu sugno warqad ka imanaysa abibakr asidiiq madaxweynihii muslimiinta khaliifatu rasuulillah qolo kalena oo khaalid uu ka mid yahayna waxay dhaheen waa fursad iyo janis weeye waynu ka faa'iidaysananaa nimankii iminkaynu hayna calaa kulli xaal khaalid wuxuu go-aamiyey wuxuu yidhi ciddii joogaysa ha joogto anig iyo intii yeeshan baa baxayna way baxeen marka waxa u tageen nimankii reer bani tamiim oo intoodii badnay diinta islaamka kusoo noqotay oo muslimiin noqotay sadaqadii iyo zakadii iyo markaa salaadiiba la yimi Eh, laakiin nin kamid mid ahaa oo la dhihi jiray magaciisa malik ibnu nuwayra oo aynu markii hore wax ka tilmaamnay oo madaxdii qabaa'ilka reer bani tamiim kamid mid ahaa ayaa diiday inuu zakada uu bixiyo walciyaadu billah eh, markaa khaalid wuu qabtay wuu xiray maxbuus ayuu ka dhigay dabadeedna walaalayaal eh, wuxuu u dhiibay saxaabadii rasuulka ayuu u dhiibay ridwaan ullahi habeenkii markii haddaba ay ahayd ayaa waxaa soo dhacday dhaxan badan iyo qabow badan baa soo dhacay dabadeedna khaalid wuxuu ku dhahay saxaabadii wuxuu ku dhahay dafi'u asraakum macnaha waxaad diirisaan maxaabiistin diirisaan maxaa looga jeedaa diirku diiristu waxa weeye kulaylisaan yacni dhaxan badan baa jirta ha la kulaliyo macnaha marya la saaro weeyaan oo go iyo wixii la heli karayo dushaa laga saaro maadaama ay dhaxamoonayaan marka saxaabadii waxay u fahmeen in ay macnaheedu tahay kelmad sarbeeb ah oo ay macnaheedu tahay hala dila nimankaa marka nimankii waa la dilay malik ibnu nuweyra iyo cidii la socotay riwaayaddaas saasay tilmaamaysa riwaayad kale waxay tilmaamaysaa in khaalid ibn lwaliid radi allahu canhu markii uu qabtay ninkii la dhihi jiray malik ibn nuwayra uu ku dhahay maxaa kugu kalifay inaad gabadha nebiyadda sheegatay sajaax la dhaho aad u raacdid midda kale maxaad u diiday zakada zakaduna maadaama ay la lamaan tahay salaada ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku leeyay wa aqiimu salaata wa aatu zakaa salaadana ooga zakadana bixiya ma aayad qur-aanad saa u kala dhambalaysaa oo saa loo kala qaybinaya salaadiina waan la imanaya zakana waa lama imanaya walciyaadu billahi rabb caalamiin markaasuu wuxuu dhahay malik bnu nuweyra ina saaxibakum yazcumu haada saaxiibkiinii baa waxaa sheegan jiray saaxiibkan uu jeedana waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaasuu khaalid uu dhahay ahuwa saaxibii walaysa saaxibak ma anigu keliyu saaxiibii yahay mise ku ahayn adigana saaxiib miyaanu ku ahayn maanu nebigii ku ahayn adigana subxaan allah khaalid wuu wuxuu dhahay idrib cunuqahu qoorta gooya faqataluuhu way dileen markaa markaa waa la dilay ninkii malik ibnu nuweyra walaal deetna halkaa waxaa yimi khilaaf ayaa dhex timi muslimiinta dhexdeeda khaasatan saxaabadii rasuulka oo markii hore walaaliyaal ee magaalada la soo galeeyey ayaa waxaa laysku khilaafay magaaladan way adintay iyo may adimin oo warqadii markaa abibakar sidiiq uu siiyey dhammaan ciidamadiisa iyo ciddii uu diray waxaa ku qornay marka magaalo aad galaysaan dadka ridoobay ay joogaan haddii magaalada laga addimo waxa loo ictibaarinaya inay muslimiin yihiin oo la warsanayo waa la weydiinaya zakadii miyaad diideen miyaad kala saarteen waa la warsanaya hadday addimi waayaanna markaa waa murtadiin wey sidaas ayay ahayd marka walaalayaal saxaabadiibaa way isku khilaafeen waxay dhaheen qola waxay tidhi may addimin qolo kalena waxay dhaheen wuu addimay ayay dhaheen sida saxaabiga abaa qotaada radiallahu eh, canhu wuxuu dhahay way addimeen wayna tukadeen ayuu yihi marka khilaaf ayaa meesha yimi dabadeedna markii malik ibnu naweyre la dilay ayaa mushkilad baa meesha ka dhacday oo waxaa la yidhi ninkan la dilay muslin ayuu ahaa abu qataada wuu cadhooda wuxuu dhahay nimankani way adimeen dabadeedna wuxuu u tegay markaa abibakar asidiiq khaliifkii rasuulka ilaahay oo wuxuu ka ashkateeyey khaalid ibni walid oo uu leeyahay khaliifkii rasuulka ilaahayow ninkii khaalid wuxuu dilay nin muslima ah oo malik ibnu nuweyr la dhaho wayna adimeen dadkii muslimiinta ahaa subxaan allah cumar ibnu khadaab oo ahaa ra-iisul wasaarihii dowladda markaa walaalayaal abi bakr asidiiq radia allahu canhu ayaa markaa wuxuu dhahay abibakarow hala casilo ama yani jagada ha qaado khaalid ibnu waliid liana fii sayfihi rahaq maxaa yeelay seeftiisa dhib ku jirta abibakr wuxuu dhahay radia allahu canhu ardaah wuxu uhi laa ashimu sayfan sallahu llahu cala anigu gal ma gelinaya buu yidhi seef alla sidaa galka uga saaray oo uu galka uga saaray gaalada subxaan allah sidaas ayuu dhahay markaa abibakr asidiiq ninkii malik ibn nuwayra markii uu dhintay nin ay walaala yihiin oo la dhaho mutamim ibnu nuwayra ayaa markaa walaalyaal magaalada madiina yimi isaguna wuxuu ka cabanayay khaalid ibn lwaliid almaqzumiy sayfullahi almasluul radi allahu can oo uu leeyahay walaalkay ayaa la dilay cabashadii markii ay gaadhay markaa abibakr asidiiq ayuu abibakar wuxuu u yeedhay khaalid ibnulwaliid generaalkii guud ee ciidamada muslimiinta ayaa loo yeedhayaa waxaa loogu yeedhayaa arrin shubaha ah oo ah qof muslina ayaad dishay allahu akbar u fiirso walaalayaal dhiigga muslimku nebiga agtiisa iyo saxaabada rasuulkae waaweyn agtooda halka uu ka taagan yahay subxaan allah maantana laba cali isma weydiiso dhiigga muslimka calaa kulli xaal khaalid ibnu waliid wuu soo baxay wuxuu yimi abibakr asidiiq ayuu yimi radia allahu canhu ardah oo riwaayooyinka qaar ay tilmaamayaan cumar ayaa ku dhahay nin muslim ayaa dishay adigana waa lagu qisaasaya subxaan allah abibakr baa warsaday marka ninka maxaa ku dishay muslimka ah marka wuu waramay khaalid ibn waliid wuxuu dhahay anigu maan dilin de cudurdaar buu muujiyay wuxuu yihi cudurdaar anigu waxaan idaafiu asraakum yani maxaabiistiina hu ha la saaro ama maryo dusha laga saaro ayaan anigu idhi saxaabadaa dishay si qaldan baan u dhacay abibakar wuu ka aqbalay markaa cudurdaarkii khalid ibn lwaliid almaqsuumiyi radia allahu canhu arda walaalayaal maadaama aynu silsilad ka warramayno waxaa qasaba mar walba dhacdooyinkii markaa walaalayaal la soo darisay khaalid ibn waliid inaan wax ka tilmaamno sidoo kalena meelaha gooldoloolooyinka ah ee munaafiqiinta iyo markaa kuwa necab saxaabada rasuulku ay kasoo gelayaanna waa in aynu awdnaa oo aynu caddaynaa halkan walaalayaal mowqifka sidana waxaa ka faa'iidaysta ku kastoo necab saxaabada rasuulka gaar ahaana abibakar iyo cumar iyo guud ahaan oo dhan saxaabada rasuulka iyo khaalid bin waliid waxay dhaheen riwaayooyin markaa aan sugnayn oo aan saxiix ahayn ayay soo aroorsadaan oo waxay dhaheen khaalid wuxuu u dilay ninka la dhahdo malik ibnu nuwayra malik ibnu nuwayra ayaa wuxuu qabay gabadh qurxoon dabadeedna khaalid baa gabadha jeclaaday khaalidna wuxuu u dilay ninkan gabadha qurxoon aawadeed dabadeedna khaalid baa gabadhii markay cidda baxday guursatay ayuu guursaday subxaan allah riwaayad saas oo kale lagu dacninaayo marka walaaliyaal saxaabigii rasuulkii ilaahay ee khaalid ibnu waliid sayfullahi lmuslum seeftii ilaahay galka la-id muslimiinta ayay soo arooriyaan oo mustashriqa oo dhan mustashar kasta iyo ku kastoo necab saxaabada iyo diinta islaamka oo dhan ay buugaa ka qoreen bal ee filimaan ka mateleen subxaan allah ay filimaanay ka mateleen oo lagu durayo saxaabigii rasuulkii ilaahay ee khaalid ibnulwaliid almakhzuumiy haddaba halkan waxaa baraarujin mudan khaalid markii loo yeedhay ee uu u tegay abibakar asidiiq abibakar waynu naqaanay ninka uu yahay radi allahu canhu arda haddii uu khaalid uu nin muslim ah uu dilay oo dhiig muslim uu daadiyay subxaan allah wuu casili lahaa wuu casili lahaa leanno waynu ognahay walaalayaal sida uu u weynaa eh, radi allahu canhu uga mid ahaa saxaabada rasuulka radi allahu canhu dadka ugu cilmiga badan uguna fiqiga badan kana dhexle rasuulka ilah calayh salaatu wasalaam aqoon aada iyo aada u tiro badan aynaan ku dhahayno bimil-i afkeenno oo buuxa aynu ku dhahayno huwa afdal rajul fi saxaaba waa ninka ugu fadliga badan saxaabada rasuulka radi allahu canhum jamiican nin ka fadli badan ma jirto radi allahu canh nin ka geesisana ma jiro abibakr asidiiq radi allahu canh geesinimadiisana waxaa ku tusaysaa go-aankii adkaa ee uu qaatay ee uu kula dagaalamayey nimankii zakada diiday ee diinta sidaa u kala badhayey walciyaadu billaah ee iyo soonka aayaddii qur-aanka ahayd wa aqiimu salaata wa zakaata dhahay salaadna waan la imanaya zakadiina waa ma la imanay aayad qur-aanna sidaa u kala badhay subxaan allah marka walaalayaal waxaynu ka fahmaynaa in arrinta meesha jirta ay ahayd arrin yacni shubuha ah ay ahayd hadday ugu yartay tahay haddii kalena ninkaasi uu ahaa markaa nin ridoobay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxaana ku tusinaysa walaalayaal riwaayaday kale ee lahayd maxay markii uu khaalid uu qabtay ninkii malik ibn nuwayra muxuu weydiiyey wuxuu weydiiyey maxaa kugu kalifay oo aad u taageertay ama taageero ugu fidiisay gabadhii nebiyadda sheeganaysa sajaax la dhihi jiray muxuu dhahay wuxuu dhahay eh, sidoo kale khaalid waa kii eh, ku dhahay maxaad sakada u bixin weyda waa kii yidhi sakadiiyo soomka wada sakada iyo salaada wada socota waxa weeye eh, saaxiibkiinii baa sheegan jiray marka kelmadda saaxiibkiinii baa sheegan jiray xitaa halkaa waxaa laga dareemayaa inaanu muslim dhaba ahayn subxaan allah midda labaadna in arinta shubaho ay ku jirto hadday ugu yartaa shubaha ku jirto haddii kalena murtad buu ahaa sidii murtadnimada loo dilay haddii kalena shubaha ayaa ku jirto riwaayadii kale haddaynu qaadanana dee khaalid muu farin in la dilo subxaan allah kulli xaal walaalayaal waxaa ku tusinaysa in arintaasi ay shubaha weyn ay ku jirto waxaa ku tusinaysa ninkii malik ibnu nuweyra ee la dhihi walaalkii oo mutamim ibnu nuweyra la dhihi jiro oo gabaya ahaa wuu gabi jiray abwaan buu ahaa wuxuu u baroordiiqay sanado badan buu u baroordiiqi jiray walaalkii malik ibnu nuweyra ayuu u baroordiiqi jiray ayaa waxa dhacday maalin ayaa cumar ibnu khadaab ayaa la kulmay ninka la dhahdo mutamim ibnu nuweyra oo gabayo baroodiiqoo cajiiba u tirinaya markaa walaalkii malik ibnu nuweyra way dabadeedna cumar ibnu khadaab baa wuxuu ku dhahay cumar alfaaruq ayaa wuxuu ku yidhi haddaad gabayada aad yacni raasaa u samayn lahayd ama ugu baroordeeqi lahayd ama wanaagyadiisii aad wax ka sheegi lahayd walaalkay oo ku dhintay fi macrakati alyamaama walaalkii waxa weeye waa zayd eh, ibnu khadaab radi allahu canhu saxaabi weyn buu ahaa kana soo hor islaamay cumar ibnu khadaab radi allahu canhu arda oo saabiqiintii eh, ka mid ahaa ayaa wuxuu ku shahiiday duulaankii lagu qaadayay fi macrakati alyamaama musaylamat alkadaab lala dagaalamay wayna inoo soo socotaayo waa duulaanka khalid ibnu waliid uu cagta ku marin doono beenaanihii musaylamat alkadaab ayuu ku shahiiday zayd ibnu khadaab radi allahu canh markaasuu wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab radi anhu walaalkay zayd ibnulkhadaab hadii aad gabayadaada ku ammaani lahayd bal ka waran markaasuu wuxuu dhahay mutamim ibnu nuweyra bal u fiirsada ereyadu wuxuu dhahay haddii walaalkay buu yidhi maalik ibnu nuweyra hadduu ku dhiman lahaa buu yidhi wixii uu cumaro walaalka adiga uu ku dhintay mana uba gabyi lahaaba subxaan walaalka zayd ibnu lkhadaab wuxuu ku dhintay isagoo shahiid oo saxaabigii rasuulka ilaahay buu dhintay oo jidka ilaahay u dagaalamay laakiin walaalkay aniga shubahayo waxaan la garanayn buu ku dhintay subxaan allah cumar wuxuu lahaa cid iigamay tacsiyadeen buu yidhi walaalkii zayd ibnu alkhadaab marka laga reebo ninka laydhahda mutamim ibnu nuweer qalbiga ayaa ii degay leanna walaalkay wixii uu ku dhintay jidka ilaahay ayay ahayd subxaan allah yacni wuxuu ku faani jiray aad iyo aad buu ugu faani jiray cumar alfaaruuq radi allahu canhu walaalkii zayd ibnu alkhadaab radi allahu canhu marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa walaalayaal xitaa walaalkii wuxuu qirsanaa inay arrintu shubaha ay tahay arrintuna hadday ugu yar tahay shubaha weeye marka halkaana waan isku baraarujinayna leanno silsilad baynu ka warramaynay silsiladana haddii laga warramayo waa in aynu dhacdooyinkii dhacay oo dhan aynu markaa wax ka soo qaadanaa sidoo kalena meelaha goldoloolooyinka ah ee mustashriqiinta iyo ciddii neceb saxaabada rasuulkana sidoo kale waynanu faalla aynu ka bixinaa inahaasan insha allahu tacaala walaalayaal kusoo gunaanadi doonaa xalqadeennii xalqada kale soo socota ayaynu kaga warami doona musaylama halkadaab beenaalihii musaylama iyo qaabkii walaalayaal uu khalid ibnu waliid uu radia anhu canhu ardaah uu markaa isaga dhiciyey hada wallahu aclam wbilahi towfiq wasalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakaatu